alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira waxaynu bilownay kitaabkii ictiqaadu ibni abi zayd alkhayrawaani raximah ullah waa risaaladii ictiqaadka ku saabsanayd ee muqadimada u ahayd kitaabkiisa aljaamic aynu soo sheegnay inuu laba markaa risaalo leeyahay oo labaduba ictiqaadka ay ku saabsan yihiin waxaanu ka mid ahaa min a'immati sunna saynu hore usoo sheegnay waxaynu joognay sheikhu hadalka uu yidhi waxadara calayhi asalaatu wasalaamu min alfitani walahwaa'i walbidaci wa min zallati alcaalim nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digay fitanka ayuu ka digay waxallo waxa fitanka ah waa ka digay walahwaa'i hawooyinkana waa ka digay bidacuna waa soo gelayaan walbidaci bidacana waa ka digay marka bidac iyo alahwaa waxay noqonaysaa min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam shay gaara ayaa shay guud lagu cadfay oo waxyaalaha fisqiyada iyo macaasida iyo bidcooyinkuba ahwaaga waa soo gelayaan saynu hore u soo sheegnay shay kasta oo hanuunka khilaafsani waa hawa ima an yatabica alhuda wa ima an yatabica alhawa shakhsiguna ama waa inuu hanuunka raaca ama waa inuu hawadiyo naftu waxay jeceshay raaca marka alahwaa waa caam almacaasi waalbidac labadu waa soo gelayaan laakiin bidacu waxay noqonayaan khaas bay noqonayaan waxaynu soo sheegnay hawadu inay noqon karto ilaah la caabudo afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah wa min zallati alcaalim bidcooyinkana waa ka digay ehelka bidacana waa ka digay oo bidcada in laga digaa waxay kaloo koobsanaysaa cidda bidcada u saaxiibkaana in laga digo waanuu sheegi doonaa sheikhu yacni markaa ahlulbidaca wax ka mida waa tilmaami doonaa ama kuwa ugu muuqadka badan ee cusuurtii hore soo baxay ayuu markaa sheegi doonaa wa min zallat alcaalim caalimka simbiridhaxadiisana waa ka digay oo caalimkii waxaa dhici kartaa inuu simbiridhexdo ayaa dhici karto masaa'isha qaarkood inuu ku simbirixdo ama ku khata'o ama uu ismoodsiiyo yacnii qalata ayaa iman kara aahaarta yacnii salafka ee ka digaysaana waa badan tahay min asaxaabati faman bacdahum nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wainamaa akhaafu calaa ummatii ala'immata almudilliin waxaan ummaddayda uga baqayaa oo qura hoggaamiyayaasha wax lumiya ala'immata almudilliin waxay noqonayaan laba qaybood baa soo gelaya waxaa soo gelaya madaxda xun ee dadka u horseedaysa waxa xun ee ku hogaaminaysa waa min ala'immati almudilliina fii amri addunya ala'immata almudiliin waxaa kaloo soo gelaya culamaau suuga culamada xun ee shareecada taxriifinaysa ee beddelaysa ee waxaan sharci ahayn dadka sharci ugu sheegaysa laakiin zallada caalimku waa ka khaasnimo badan tahay oo isagoo shakhsigu marka uu yahay mid markaa oo wanaagsan ayaa waxaa dhici karta fii bacdi almasaa'il addinkiisu inuu ku simbiririxdo yacni masaa'isha qaarkood inuu ku qaldamo marka zallada caalimku u simbiririxdaa walow haba ahaado asaalatan caalim wanaagsan ba ha ahaadee ila macsuum ma ahee waxay noqonaysaa zallay noqonaysaa laga taxadiraayo la yska ilaalinaayo marka caalimku man hadduu yahay qadarkiisana waa la ilaalinayaa oo zallada daraaddeed looma tacninayo zallada caalimka waxay yidhahdeen culammadu laba qolay fitna ku tahay laba fitna ka timaadda fitna waxay uga timaaddaa in layska qallito layska raaco la yidhaahdo caalim hebel oo sha'nigiisu weyn yahay oo imaam oo kayta wa kayta ah ayaa yidhi dabeedna layska qallito oo layska raaco dadkaa fitnay ku noqotaa waayo shay shareecadii aan ahaynee qalad ah ayaa marka qadarinta ciddaa la qadarinaya daraaddeed laysaga raacayaa sunnadiina loo gees marayaa marka kuwaa fitna ku noqotaa min hadihi ljiha fitna waa ka noqotaa gees labaad waxay yidhahdeen culammadu dadka qaar bay fitno ku noqotaayo zalladaa daraaddeed baa caalim sunni ah ay u tacniyaan oo yidhahaan kaasi midba maaha ma ka yidhi sidaa dee masaladuunbuu ku simbiriixdaye waa min ansaari sunna waa dadkii sunnada u gargaaraya sunnadana raacay uu ka mid yahay marka sawaabku wuxuu u dhexeeyaa labadaa qolo oo in zallada caalimka la baraarujiyo inay zallo tahay oo shareecadu beri ka tahay ee sunnada iyo shareecada lagu qumanaado la raaco oo aan lagu qallidan shaygan qaldan ee ku dhacay ama ku simirixday oo baraa'adii shareecada la caddaynayaa ay waxaa beri ka tahay gees kalena waa la caddaynayaayo waxaa la caddaynayaa caalimkan in loo cuduro oo loo cudurdaaro oo aan markaa waxa weeye zallu ku dhaco mas'alu ku simbiririxday isagoo sunnadii u gargaaraya sunnadana doonaya laakiin khalatan uu masalada ugu simbiririxday waa inaan loo tacnin oo looga saarin jaaddada aan la odhan midba ma aha yacni sidaas aan la odhan yacnii qadarkii culammadana waa la ilaalinayaa yacni shareecadiina waa markaysa markaa la dhowraya waa la ilaalinaya marka wasadkaasay ka taagan yihiin ahlusunna waljamaca sidaas waxay tahay haddii cidda simbiririxatay ay tahay caalim yacni sunnada doonayo sunnada u gargaarayo sunnada raacaya laakiin masaladun halad uga dhacday laakiin ruuxa wadoon ah ama bidcada markaysa marka waxaan u nusraynaya o u gargaaraya oo bidcadda dadka ugu baaqayo o ku hogaaminaya aan ahayne marka muraadkiisu u yahay yacni marka inuu shareecada iyo sunnada u gargaaro hadday u caddaan lahayd mas'aladanna markiiba ka weecan lahaa marka in la simo ma aha ruux sunnadii ka inxiraafay oo ka weecday oo bidcada aasaasaya ama bidcada u nusraynaya u gargaaraya wax kastaba u raadinaya aanu aaba yeelaynin iyo ruux markaa khalatan mar ay zalla uga dhacday labadaa waa inaan la simin waxay culammadu odhan jireen ahlucilmigii hore laga soo naqliyey zallat alcaalimi zallat alcaalam caalimka simbirrixadiisu waa caalam dhan oo simbiridhexday zallat alcaalimi zallat alcaalam maxaa saa loo yidhi yacni yazillu bizallatii khalqun kasiir simbirraxadiisa waxaa ku simbirraxanaaya oo qaladku ku dhacay ku raacaya khalqi fara badan sidaasaa loo yidhi waa zallat alcaalam bay ka dhigantay camar bnu khataab waxaa ka ansaxday inuu ziyaad ibnu xudayr ku yidhi hal tadrii maa yahdimu alislaam ziyaadow ma garanaysaa waxa islaamnimada duminaya qultu laa wuxuu idhi maya qaala yahdimuhu zallat alcaalimi wa jidaalu lmunaafiqi bilkitaabi wa xukmu ala'immati almudilliin daarimi baa soo wariyey sanad saxiixaanu ku soo wariyey waxaa duminaya saddex shay kow simbirirxada caalimku waa dumisaa islaamnimada munaafiqu doodduu kitaabka ku doodo kitaabka deliishadana oo waxa markaa baatilka uu rabo uu qur'aanka u daliishadana iyaduna waa dumisaa islaamnimada a'immada mudilliinta iyo hoggaamiyeyaasha wax luminaayo xukunkooduna islaamnimada waa dumiyaan saddexdaa shay baa dumiya buuli saddexdaa shay ayaa dumiya calaa kulli xaal zallat alcaalim oo lafdigan ah iyadoo uu nebigu ka digaayo ma hayno laakiin cumuumaadka alfaadda taxdiiraadka uu nebigu ka digay waxyaalaha fitanka ah ayaa maadaama nooc fitna ay tahay zallat inuu ka digayna ay soo gudagelaysaa wailaa lafdigan oo sariix ah inuu uga digay ma hayno laakiin cumuumaadkay soo gelaysaa waxyaalihii uu nebigu ka digaaya calayhi salaatu wasalaam iyo fitankii uu ka digaaya waxaa soo gelaya zallat alcaalim maadaama ay tahay nooc fitno dadka lagu fitnaynaya siday ahlucilmigu sheegeen waana soo sheegnay culammadu yacni inay tilmaameen fitna inay tahay oo laba fitna ay ku jirto wa qaala calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi latarkabunna sanana man kaana qablakum latarkabunna irtikaabteen oo fuusheen ama la timaadeen sanana man yacnii kuwii waddadooda kaana qablakum hortiin ahaaday yacnii ummadii idinka horreeyey waddadoodii ummadii idinka horreeye luunsanaa waddadoodii idinkuna la timaadeen oo markaa sidoodii oo kale samayseen oo samayseen oo samayseen waxay ku jirtay xadiiskii abi waaqidin laysiy bay ku jirtay markay yidhaahdeen dad saxaabadii ka mida oo waagay soo islaameen ay dhoweyd nebiga ay ku yidhaahdeen ijcal lana daata anwaatin kama lahum daatu anwaata ah, markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadii kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waddadii ummadihii hore inay markaa ku dhaceen xadiis kaloo sheegayaa inuu markaysa markaa ay samayn doonaan na waa jiraa sida xadiiska saxiixaynka latatabicunna sana man kana qablakum yani shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xata low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh wa kadalika xadiisu abi hurayra latarkabunna sana man kana qablakum lafdigaa kaa dambaana markaa u sii kollay ansab ah yacni markaa sunanka ciddii idinka horreeyaa irtikaabi doontaan oo la iman doontaan xadwa alquddati bilqudda xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh calaa kulli xaal axaadiistaa soo aroortay ee tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay ummadii hore ee lumay waddooyinkoodii in ummaddiisuna ay raaci doonaan waxaa ku jira nooc taxdiir ah oo digistoo laga digaayo waa raaci doonaan marka la leeyahay waa digis laga digaayo kaannahu la leeyahay hal raacina hal raacina la loomana jeedo kulligood baa samayn doona oo lagama tilmaamayo latatabicunna sana man kaana qablakum iyo latarkabunna sana man kaana qablakum jamiicukum baa raacaya muraadku ahe waxaa loo jeedaa majmuuciinna cid ka mida ayaa raaci doontaa loo jeedaa laakiin ummadda kulligeed baa raaci doonta muraadku ma ah wailaa ummatu muxamed khayr kama dhammaado cid wanaagsan ummatu muxamed waa laga helayaa wakhti walba laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru ullahi wahum cala dalik yacnii kama baxayaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo kama suulayaan koox ummaddayda ka midii inay markaa xaqa yacnii ku qaalib yihiin oo ay daahir ku yihiin oo loogu gargaarayo mansuuratan baa riwaayaadka qaar ku soo arooray laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik ma dhibaayo cidda markaa hoojise u gargaari weyda iyo cidda khilaaftaa toonna waxba yeeli mayso ilaa amarka ilaahay uu imanayo yacnii xadiiskaasi wuxuu u qaybiyey ummadda saddex daa'ifo daa'ifa muxiqa mansuura iyo daa'ifa mukhaalifa mubtila iyo daa'ifa khaadila asalaasu tawaa'if daa'ifa waxa weeye waa daa'ifo muxiqa oo xaqa u saaxiibka ah xaqana loogu gargaaro iyaguna xaqa u gargaaraya daa'ifana waa daa'ifo labaadoo mukhaalifa weeyo xaqay khilaafsan yihiin idan waxay noqonayaan mubtila waa qaar baatil u saaxiiba daa'ifo saddexaad waa khaadilo xaqii waa garanayaan laakiin xaqii uma gargaarayaan ciddii xaqa ku sugnaydna u nusrayn maayaanoo uma gargaarayaan waa khaadira waa hoojiyeen oo uma nusraynayaan oo uma gargaarayaan marka saddexdaa daa'ifaa xadiisku u qaybiyey ummadda u qaybiyey marka ummatu muxamed qaar quman kollayba waa laga helayaa wakhti walba ee kulligood marka waxa weeye ma raacayaan sunankii iyo waddooyinkii ummadii hore axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay xataa low kaana fiihim man ya'tii ummahu calaaniyatan lakaana fii ummatii man yafcalu dalik wax kale iska daayo ummadihii hore hadduu ku sugnaan lahaa mid hooyadii si waxa weeye calan ah oo aanu qarsanayn u fuulay hadduu ka mid ahaan lahaa ummadihii hore ummaddaydana cid saas samaysa waa laga heli lahaa taasi waxay tilmaamaysaa wax kastooo ummadii hore sameeyeen in ummatu maxamedna laga helaayo cid samaysa laga helaayo hadday shirki tahay iyo hadday bidac tahay iyo hadday macaasi iyo fusuuq tahay mid walba riwaayaadka qaar waxaa u soo aroortay xataa low kaana fiihi man ya'tii imra'atahu calaaniyatan laakiin ummahu baa riwaayaadka qaar ku soo aroortay iyadana asax ah wawasafa calayhi asalaatu wasalaamu alkhawaarija fajacalahum bibidcatihim maariqiina min addiin wa wasafa oo waa sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam alkhawaarija khawaarijta fajacalahum wuxuu ka yeelay bibidcatihim sababtii bidcadooda wuxuu uga yeelay maariqiina qaar ka murkuday oo ka xuubsiibtay min addiini diinka wa tataabacat il waa israacraacday aasaartu iyo axaadiistu al aahaar mar baa loo isticmaalaa saxaabada iyo taabiciinta iyo wixii laga soo wariyey aan hadalka nebiga ahayn sidaa culammada qaar waa u isticmaalaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay u isticmaalaan bimacnan acam macno ka caamnimo badan oo aasaartu inay shamlinayso axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo aasaarta saxaabada iyo taabiciinta intuba ay soo gelayaan axaadiistii marfuuca ahayd iyo waxa weeye hadalladii saxaabada iyo taabiciintuba al aahaar inay ku wada itlaaqaan waana sida hadda uga jeedo sheikhu wa tataabacat waa israaraacday al aahaaru aahaarto waa iska daba timi fi lkhawaariji ay fii dami alkhawaarij dhaleecaynta khawaarijta la dhaleecaynayo yacni marka aahaartu aad bay markaa isu raaraacdo isaga daba timi wa fi lqadariyati iyo qadariyada dhaleecaynta la dhaleecaynaayo ama laga digaayo iyo walmurji'ati murji'ada iyo walraafidati raafidada waa qolo shiicada ka mida ama waa aktaru shiica fa can haaulaa'i tafaraqat ilasnaafu yacnii afartaa qole xaggooda ayay markaa ka kala tageen sinfiyada ama qaybuhu ay ka kala tageen iyo firaqu alasnaaf bimacnaa alfiraq alinataani wasabcuuna firqa yacnii xaggaasay ka kala tageen oo ka kala tafaraaruqeen laba iyo toddobaatanka firqadood alisnataani wa sabcuuna firqa ka bedel alasnaafu allatii taasoo yacnii firaqa laba iyo toddobaatanka ahoo xaddara arasuulu sala allahu alayh wasalam minha uu rasuulka ilaahay uu ka digay yacnii firaqa labaiyo toddobaatanka ah wa dakara uu sheegay anna fii ummatihi man tatafaraqu calayha uuna sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam anna fii ummatihi inay ummaddiisa ku sugan tahay man tatafaraqu calayhaa ciday markaa ku kala tegayso firaqaasi oo ay markaa ku qaybsamayso wuxuu sheikhu tilmaamayaa yacnii ahlubidacii bidcooyinka u ehelka ahaa kuwii ugu muuqadka badnaa afar qaybood oo ka mida ayuu sheegay oo wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sifeeyey khawaarijta waxaanu ka yeelay bimacnaa ku sheegay qaar markaa bidcadooda dartii diinkii uga xuub siibtay oo uga baxay axaadiista khawaarijta ku soo aroortay way fara badan tahay axaadiis mutawaatira ayaa ku timi oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi innahu yakhruju min di'di'i hada qawmun qawmun taxqiruuna salaatakum maca salaatihim wa siyaamakum maca siyaamihim yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawisu xanaajirahum waxaa soo bixi doona yacni dad a markaa salaaddiinna xaqiri doontaan oo yasi doontaan markaa salaadooda u eegtaan way salaad badan yihiin soonkiinnana waa xaqiri doontaan markaa soonkooda u eegtaan daahirka camalka marka la eego way idinka camal badan yihiin laakiin aafadu waxay kaga dhacday yacni markaa xaqa qalbigaay kaga dhacday yacni fitnatu shubuhaad baa ku dhacay saas aawadeed xagga qalbigooda way fitnaysan yihiin ikhlaaskooda yacni marka ayaa wax ka sii yihiin iyo yacni camalka markaysa markaa ictiqaadkooda iyo caqiidadooda laakiin daahirka camalka way idinka camal badan yihiin qur'aankay akhrinayaanoo dhuunta uma dhaafayaan nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay diinta uga xuubsiiban doonaan yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya sida markaa leebka lagu ganay ugaadha uu uga murkudo oo uga xuubsiibto sidaasoo kale ayay markaa diinka uga xuubsiiban doonaan min alramiya waxaa loo jeedaa ugaadhii lagu ganay intuu halkaa kaga dhacdo ugaadha bay xagga kale uga murkudaysaa haddii waxa weeye dee markaa leebku xoog badan yahay sida loo yacni markaa ganay ay xoog badanta riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan yadcuuna ilaa kitaab illaahi walaysuu minhu fii shay kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan laakiin kitaabka ilaahay waxba kagama sugna xaqiiqatan laakiin daahiran kitaabka ilaahay bay dadka ugu yeedhayaan lain adraktuhum la aqtulannahum qatla caad haddaan soo haleelo soo gaadho waxaan u layn doonaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidii caad loo laayo kale yacnii samada markaa hoosteeda ama haraggeeda hoosteeda haragga samada hoosteeda yacni wax markaa la dilo oo ka shar badan inay jirin buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa sharu qatla taxta adiimi asamaa axaadiista saxaabo fara badan baa laga soo wariyey a'immada qaarkoodna ilaa toban saxaabi oo markaysa markaa soo warinaaya ayay sardiyeen laakiin saxaabada laga soo wariyey waa fara badan yihiin waa axaadiis mutawaatira yacni waxa weeye dariiqyo badan ama marka waxa weeye makhaarij badan saxaabo badan baa laga soo wariyey waa axaadiis mutawaatira axaadiisa fii dami alkhawaarij ku soo aroortay axaadiista qaar waxaa ku yimi alkhawaariju kilaabu nnaar in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa aydii naarta xadiiska abi umaama saasuu tilmaamaya culamada qaarkoodna waa quweeyeen xadiiska marka yamruquuna min addiini marka lay diintay ka murkudayaan oo ka xuubsiibanayaan miyay gaaloobeen oo milladda ka baxeen mise may gaaloobin bacdu ahlicilmi khawaarijta way gaalaysiiyeen laakiin siday culammada qaarkood ay sheegeen saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasalam khawaarijtii wakhtigooda soo baxday may gaalaysiin may gaalaysin markii cali bnu abi taalib la weydiiyey khawaarijta waxaa lagu yidhi akufaarun hum magaala markaasuu min alkufri farruu gaalnimo waatay ka carareen inay ka cararaan gaalnimaday doonayeen markaasaa munaafiqiin munaafiqiinba markaasuu almunaafiquuna laa yadkuruuna allaha ila qaliila munaafiqiintu in yar mooyaane in kale ilaahay ma xusaan iyaguna habeen iyo maalin ilaahay waa xusayaan haddaa waa maxay baa layidhi waa qawmun asaabathum fitna waa dad fitna haleeshay oo fa acmathum wa sammathum oo fitnadii baa indhatirtay dhegatirtayna marka muu gaalaysiin laakiin wuxuu sheegay inay maftuuniin yihiin la fitneeyey oo ay fitnaysan yihiin saas yadaabuu tilmaamaa saas aawadeed markii khawaarijtu ay baxday cali bnu abi aalib dagaal kuma bilaabin cabdullaahi bnu cabbaas baa u tegey oo yidhi anaa u tegayo xujada ku soo oogaya daad markaasuu yidhi maxaa markaa ku haysataan waxaan idinka imi buu yidhi ergey baan ahay saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam xaggoodii baan idinka imi oo aan idinka hal ruux oo ka mida saxaabadii aanu idinla joogin cajiib asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo hal qof oo ka midi dhexdiinna aanu ku sugnayn baan xaggooda idinka imi ergey baan ahay waxaan idinku imi si waxa ay leeyihiin aan idiin soo gaadhsiiyo idinku waxaa leedihiinna iyaga ugu tebiyo oo gaadhsiiyo nebiga inaadeerkii oo caliy bnu abi taaliba maxaa ku inkirteen oo ku diideen khawaarijtii qaarkood waxay yidhaahdeen haba u teginoo ha la hadlina yaa ninkani wuxuu ka dhashay qolo muran badan oo dood badan oo quraysh ah ayuu ka dhashay sidaas aawadeed ka fogaada ha u tegin in badan oo ka mida ayaa la kulantay waxay dhahaan saddex arrin ayaanu ku inkirno ku diidnay saddexda arrin bay sheegeen wakhtigaa inagu yar qisada iyo tafsiilkeeda kama eh, boganayno darsiga wakhtiga loogu talagalayna waa kooban yahay saddexdii buu uga jawaabay waa ijmaalinaynaaye kadib markaa waxaa ka soo noqday dhowr kun oo ka mida baa ka soo laabtay cali bn abi aalib wuxuu ku yidhi khawaarijtii ilaa aa wax samaysaan wax dagaal aan idinku bilaabaynaa ma jirto wax dagaal oo aan idinku bilaabaynaa ma jirto kadib waxay dileen cabdullaahi ibnu khabaab bay dileen iyagoo markii hore ammaan siiyey oo yidhi ha baqin ee eh, bal xadiisaad ka maqashay aabbaha aabbahaana nebiga ka maqlay noo sheeg dabeedna xadiis fitanka ku saabsan buu u sheegay xaaladdoodii xadiis khuseeya ayuu u sheegay markaasay cadhoodeen fitanka in laga fogaado xadiiskii tilmaamaayey satakuunu fitan ila aakhiri markaasay dabeedna markaa waxaan yacni markaa ay qafaasheen oo ay ka haysteen akhiiran markii dambena waxay ku dambeeyeen inay isagiina dilaan ummu addoontii uu ka ilmo dhashanaya u watay ee uurka lahaydna ayadana dooxaano dilaan markaasaa cali bn abi taalib wuxuu ku yidhi ciddii dishay cabdullaahi bnu khabaab soo saara waxay yidhahdeen dhammaantayo waa dilay kullunaa qatala ya dhammaantay waa dilay buuri saasuu markaa waxawayan cali bnu abi taalib kula dagaalamay sidaas ayuu kula diriroo kula dagaalamay cali bn abi taalib iyo saxaabadii kale haalibkoodii halkaasaa la dhigay kumaan kunbay ahaayeen halkaasaa la wadhay ciidankii cali bnu abi taalibe la dagaalamayeyna toban qof waxaan ka badnayni kama dhiman toban qof waxaan ka badnayn baa ka dhintay yagana dhowr kun baa meesha la wadhay toban baa firxadkii cararay tobankiibaa mid walba meel tegey oo markaasuu dad ku samaystay oo dad raacay marka khawaarijta nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu uga digay axaadiis badanna saasuu uga sheegay marka dee cali bn abi taalib iyo saxaabadii midna ma gaalaysiin shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanay axad saxaabada ka mid oo gaalaysiiyey khawaarijta ma jiro qadariyadu waa qolada qadarka inkiraysae diidaysaa qolada qadarka ku talax tagtee jabriyada laftoodana qadariye waa la yidhaahdaa iyagana xadiis baa ku soo aroray sunanku soo wariyeen alqadariyatu majuusu hadii alummah in mariduu fala tacuuduuhum qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii majuusoo kaley ka dhigan yihiin hadday bukoodaan ha soo booqannina nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaana culammada qaarkood baa taxsiiniyoo yidhi waa xadiis xasan ah murji'adaa ka mida murji'adu iyaduna waxa weeye waa firqo ka mida firaqa ahlubidaca markaa ka mida waxaanay ka saarayaan camalladay iimaanka ka saarayaan oo alacmaalu saalixa inaan iimaanka ka mid ahayn bay ku kulansan yihiin qaarkoodna odhaahda yacni shahaadateynka lagu dhawaaqayo lafteeda iimaanka waa ka saareen waxay ku koobeen tasdiiqu alqalbi bay ku koobeen marka qaar qalbiga keliya iimaanka ku koobay iyo qaar odhaahda keliya iimaanka ku koobay iyo qaar odhaahda iyo qalbiga keliya iimaanka ku koobay saddexdaa qaybood bay isugu soo ururayaan murji'adu raafidadu waa qolo shiica ka mida waana akharu shiica alraafida waa shiicada markaa badankooda weeye waxaana raafida loo yidhi zayd ibnu cali ayay u tageen oo ay ku urureen zayd ibnu calina wuxuu markaa calam buu markaa taagtayoo xukaamtii markaa waxa weeye dalamada ahayd ayuu la dagaalamayey zalle ka dhacday ahayde dabeedna markaasay marka ay ku urureen bay waxay yidhaahdeen abubakar iyo cumar ka warran way imtixaanayaan markaasuu humaa wasiiraa jaddi awowgay oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam labadiisii wasiir ee kaalmaynaayay weeye dabeedna wuu ammaana markaasay ka kala yaaceen markaasuu rafadtumuunii rafadtumuunii waa i tuurteen waa i tuurteen saasaa loogu magacaabay raafida raafida saasaa loogu magacaabay marka labadan qolee dambe axaadiista ku soo aroortay ma asixin almurji'a iyo alraafida yacni markaa axaadiista dhaleecaynaysa ma asixin laakiin aasaar dee waxa weeye saxaabadii iyo taabiciintii iyo laga hayo baa markaa ku yimi yacni ama bacdigood ka soo arooray wuxuu yidhi afartaa qole xaggooday markaa toddobaatanka iyo labada firqo labiyo toddobaatanka kooxood ay ka kala yacni markaa tafaraaruqeen labiyo toddobaatanka eh, firqana waxaa sheegaya xadiisu liftiraaq oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sataftariqu ummatii ila alaasin wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ila waaxida ummaddaydu waxay u kala tegi doontaa buu idhi eh, saddex iyo toddobaatan firqo ayay u kala bixi doontaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa min dalaa'il nubuwa waxyaalaha nebinimada u deliilkaa bay ka mid tahay oo shay qeyboo weli aan dhicin buu nebigu ka warramay inuu dhici doono dabeedna siduu nebigu uga warramay ayuu u dhacay waa min dalaa'il nubuwa waxay ummaddaydu u kala bixi doontaa ama u kala tafaraaruqi doontaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toddobaatan firqo dhammaanteedna naarta ayay gelayaan saddex iyo toddobaatankaa firqo hal firqoo ka mida mooyaane firqa waaxida koox keliyaa badbaadaysa oo naar ka badbaadaysa laakiin labiyo toddobaatanka kale waxaa loogu goodiyey inay naar gelayaan baa loogu goodiyey looma jeedo labiyo toddobaatanka firqo way gaaloobayaan muraadku ma ahoo dhammaantood waa gaal lagama tilmaamaa laakiin waxaa looga jeedaa in naar loogu goodiyey ay yihiin min ahli lwaciid yacnii markaa kuwii naarta loogu goodiyey inay soo gelayaan hal koox baa badbaadays qaaluu man hiya yaa rasuula allah kooxdaasi waa aya baa lagu yidhi qaala hiya aljamaaca waa jamaacaduu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayada kalena waxay sheegaysaa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa cidda ku sugan anigii asxaabtaydu maanta sidaannu ku sugannahoo kale cidda ku sugan weeye kooxda badbaadaysaa sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay sidaas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay xadiidku waa saxiix culamo badan baa saxiixisay bacdi culammada ka midna waa taxsiiniyeen qabuulna culammadu waa kula kulmeen a'immo fara badan baa markaa saxiixiye xadiiska riwaayadka qaarna gaarkooduu taxsiiniyey casharaat min ala'imma ama ziyaadada man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii bacdi culammada ka mida quweeyey waxaa ka mida tirmidi oo taxsiininaaya waxaa ka mida albaani oo taxsiininaaya culamo badan oo kalena qabuul bay kula kulmeen oo waa xujaysteen oo waxa weeye waa ictimaadeen waxaanay la macno tahay aljamaaca siday ula macno tahayna waxay tahay yacnii cidda markaa badbaadaysaa dee waxa weeye waxaa matalaayey markii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa aakhiru zamaanka cidda badbaadaysaana waxay noqonaysaa jamacat luulaa tariiqeedii inay ku sugan yihiin aljamacat alaakhira waynagii soo sheegnay waa inay ku sugnaataa calaa tariiqi aljamacati luulaa jamaacadii hore dariiqoodii waa inay ku sugantahy marka taas ayaa lagu badbaadaya taas ayaa markaa noqonaysa naajiyadii noqonaysa saniica shiikhu wuxuu u egyahay inuu leeyahay afartaa kooxood khawaarij iyo qadariyo iyo murji'o iyo raafido ayaa markaa labiyo toddobaatanka firqana ka imanayaan oo iyagu ay sii kala qaybsameen qaybsameenee sii kala dhambalmeen dhambalmeenee sii kala tafaraaruqeen bay labiiyo toddobaatanka sidaa ku gaadhayaan sidaasna waxa weeye culammada qaar baa maray shaykhulislaam ibnu taymiya markuu ka warramayey yacni firaqa wuxuu odhanayaa tacyiinka labiyo toddobaatanka firqo ee naarta loogu goodiyey tacyiinka la cayimaayo ciddii ugu horraysay ee cayintay oo tacyiin ku samaysay ee warkeeduna soo gaadhay waxaa ugu horreeyey buu yidhi yuusuf ibnu asbaad iyo cabdullaahi mubaarak oo a'immadii salafka ka mid a waana laba imaam oo waaweyn oo a'immadii muslimiinta ee waaweynaa ka mid a waxayna yidhaahdeen ususha bidacu waa afar waa rawaafidda iyo khawaarijta iyo qadariyada iyo murji'ada qaala shaykhulislaam ibnu taymiya wa ama tacyuunu alfiraqi alhaalikati faaqdamu man balagana anahu takalama fi tadliilihim yuusuf bna asbaat uma cabdullaahi bnu lmubaarak wa huma imaamaani jaliilaani min ajillaa'i a'immati almuslimiin qaala usuulu lbidaci arbaca alrawaafid walkhawaarij walqadariyatu walmurji'a faqiila libni lmubaarak waljahmiya faajaaba biana aljahmiyata laysuu min ummati muxammad wa kaana yaquulu ina lanaxki kalaama alyahuudi waalnasaara wala nastatiicu an naxkiya kalaama aljahmiya wahada aladii qaalahu itabacahu calayhi taa'ifatu min alculamaai min asxaabi axmeda wagayrihim qaaluu ina aljahmiyata kufaarun falaa yadkhuluuna fi lisnatayn wasabciina firqa kama laa yadkhulu fiihim almunaafiquuna aladiina yubtinuuna alkufra wayudhiruuna alislaama wahum azanaadiqa wa qaala aakharuuna min asxaabi axmeda wagayrihim bal iljahmiyatu daakhiluuna fi lisnatayn wasabciina firqa wajacaluu usuula albidaci khamsa facalaa qowli haulaai yakunu kulu taa'ifatin min almubtadicati alkhamsati isna cashara firqa wa calaa qowli awaliina yakuunu kullu taa'ifati min almubtadicati alarbacati amaaniyata cashara firqa hadalkaas wuxuu ku odhanayaa kutubihiisa qaarkood wuxuu ku yaallaa majmuuc alfataawaha mujalladka saddexaad saddex boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo koob iyo konton calaa kulli xaal sidaa waxa weeye yuusuf ibnu asbaad iyo cabdullaahi almubaarak ay yidhaahdeen yacnii culammada qaarkood baa ku raacay waana sida barbahaari sharxu sunnaha uu maray inay firaqa ahlulbidaca usuushoodu afartaa yihiin afartaana ay inta kale ka farcamayaan culamo kalena saas si leega ay mareen marka waxaa weeye culamo markaa kala duwan hadday tahay min asxaabi axmed iyo hadday tahay min eh, asxaabi ghayrihim sida maalikiya iyo kayrkood ama madaahibta kale oo sidaa maray waa jiraan abu camr iddaani sheekhii la odhan jiray manduumada dheere uu leeyahay wuxuu ku odhanayaa walbidacu lusuulu faclam arbaca qowlu shuraati madhabun ma ashnacah akhsis bihim wama bihi qad jaa'uu walrafdu walqadar walirjaa'u wa kullu firqatin faqad tafaraqat cala amani cashratin tamazaqat faistakmalat sidqan bigayri mayni firaquhum sabciina wasnatayni wahiya alatii fii musnadi alakhbaari biannaha bijamciha fi nnaari kadaka ruwiina can awwaliina falzamhu diita alwaadixa almubiina calaa kulli xaal sida shaykhulislaam ibnu taymiya tilmaamayo culammada qaar waxay ku dareen jahmiyada halka ibnu mubaarak ka reebay jahmiyada uu yidhi jahmiyadu iyagu waa gaalo firaqanna waxaa loo jeedaa firaq markaa muslimiintii weli ka mida oo bidcadoodu aynay kufriye ahayn marka daa'ifo culammada ka mid oo min asxaabi axmeda wahayrihim ah ayaa jahmiyada soo gudageliyey labiyo toddobaatanka dabeedna waxay yidhahdeen usuululbidac waa shan afartaa iyo jahmiyo waayahay calaa kulli xaal waxay yidhaahdeen marka la yidhaahdo usuululbidac waa afar qole marka la yidhaahdo waxaa ka imanaysaa firqo waliba siddeed iyo toban qaybood inay u qaybsantay khawaarijtu siddeed iyo toban qaybood inay u qaybsantay qadariyadu siddeed iyo toban murjiyadu siddeed iyo toban raafidadu siddeed iyo toban afar siddeed iyo toban lagu dhuftayna waxay noqonayaan labiyo toddobaatan bay noqonayaan yacni siddeed toban iyo siddeed toban waa lix iyo soddon lix iyo soddon iyo lix iyo soddonna waa labiyo toddobaatan qolada shanta u qaybisayna waxa weeye saas si la eg bay labiyo toddobaatankii bay ku sarjareen oo ay yidhaahdeen intaasay u qaybsamayaan calaa kulli xaal shaykhulislaam ibnu taymiya wejigaa isagu ma dooran oo waxa weeye in la yidhaahdo dhammaan yacni marka ahlubidaca soo baxaya waxay ku kooban yihiin afartaa qolo wax ka farcamay dee saxiix ma aha daliilna kuma soo aroorin nas iyo ijmaac saa ku sugani ma jiro culammada sidaan tiidhna ijtihaadan bay u yidhaahdeen a'immadii hore yidhi sida cabdullaahi mubaarak iyo yuusuf ibnu asbaad waaqic ahaan marka ahlubidacii waaweynaaye jiray ee aan gaalo yaga agtooda ku xukunnayn baa waaqic ahaan marka intan u qaybsamayey jabriyaduna qadariyaday gelaysa qadaryadii baa musbite iyo nufaaleh markaa saas aawadeed ayay markaa yidhaahdeen intaasay ka soo baxays laakiin daliil sheegayaa ma jiro ahlulbidac kale inayna soo baxayn ilaa yowmi alqiyaama ahlulbidaca soo baxayaa ilaaba ilaa inay intaa ka farcamayaan daliil saa ku soo arooray ma jiro kuwani qayb ka mid a ahaadaanbe inay ku kooban yihiin marka ahlulbidacu intan daliil ma leh wixii kale soo baxayo dhan maxaa loo reeba yacni marka waxa weeye firaqa markaa soo baxaya kala duwanaa ee markaa soo baxay yacni iyagu markaa xaggay gelayaan hadday muctazilo tahay hadday suufiye tahay hadday waxa weeye khayrkoo tahay saas aawadeed yacni tacyiinka la cayimaayo la odhanayo intaasay ku sar yihiin ma saxna shaykhulislaam ibnu taymiyana mawaadicda qaarkooda kutubtiisa ka mida ayuu ku radiyey in markaa xasriga saasa lagu sameeyo oo la yidhaahdo markaa firaqii intaa keliya noqonaya ta kale maxaa isku sarjaray oo ka dhigay mid walba inay markaysa marka waxaan u qaybsanto intaa imanka marka la yidhi waxaa weeye afartaasaa u asala inta loo qaybiyey labiyo toddobaatankii afar loo qaybiyey baa layidhi min imisay noqonayaan min siddeed iyo toban qolo walba siddeed iyo toban ka dhig ya qolo sagaaliyo toban ma noqonayso qolo shan iyo toban ma noqonayso qolona qolo ka yaraan mayso yani wax markaa daliila ma leh ahlubidacii kale maxaa loo reebay ila nusuusta soo aroortay waa nusuus caama sataftariqu ummatii ila aaaiafira waxay u taallaa ilaa yowmi alqiyaama waxallo waxa ahlubidacee soo baxayaa yacni markaa cumuumka noocaasa waxa weeye waa u bandhigan yihiin waa u bandhigan yihiin marka tacyiinka la cayimaayo oo lagu xasirinayo weliba cadad oo la odhanayo wada intaasunbay noqonayaan dee sidaasaa markaa nadar ugu sugan yaho aanu u saxnayn sidaasaa nadar ugu sugan yahay oo aynay markaa u saxnayn waa yahay waxaa daba jirta dadka qaarkood waxay moodaan firaqan laynoo sheegay inay yihiin wadagaale inay yihiin wejiga noocaasi waxa weye arrin khalata aan sax ahayn bal waxay khilaafsan tahay ijmaacii culammaday khilaafsan waxaa jirta fatwo zalle ah oo culammada mucaasiriinta bacdi ka midi marka ay yidhaahdeen ama ay fatwoodeen oo inta la weydiiyey firaqa qaarkood fataawahooda qaarkood ay ku yidhaahdeen dhammaantood firaqa waxaa la ictibaarinayaa firaq mucayan oo la weydiinaayo firaqa casriga ka mida inay yidhaahdeen waxaa la ictibaarinayaa inay min ahli sunna waljamaca yihiin ilaa man ataa minhum bimukafir mooyaane mid ka mid oo la yimid gaalnimo mooyaane inta kale waxaa la ictibaarinaya ahlu sunna waljamaca inay ka mid yihiin fatwada caynkaasa yacni marka bacdu almashaayikh oo markaysa marka ay ka soo baxday baa jirta oo marka waxa fatwada saa ku fatwooday mar mar ikhwaan muslimiinka iyo khayrkood la weydiiyey inay saa ka yidhaahdeen waa lajna daa'ima biraasati ibni baaz iyadoo ay leeyihiin qaarkood fataawo saa khilaafsan yacni marka sheikhu alcallaama ibnu baas ka mid yahay marka fatwada hore waxay ahayd zalla fatwo kale oo marka uu tilmaamaayo in ay soo gudagelayaan yacni markaa laba iyo toddobaatanka firqa ay soo gudagelayaanna waa leeyahay marka zallatulcaalimna waa inagii hore usoo aragnay fawsaan laftiisa marka kuma jirin lajna daa'ima xilliga fatwada hore soo baxaysay mar dambeo la weydiiyey sida ku sugan kutubtiisa qaarkood oo lagu yidhi ka warran haddii la yidhaahdo markaysa marka waxaa la ictibaarinayaa inay ahlu sunno yihiin ilaa man ataa minhum bimukafir uu la yaabayaa wuxuudhaya subxaana allah say u dhici kartaa yacni umuuruhu waxay u qaybsamaan eh, bidacu bidac mukafira oo milada laga baxaayo iyo bidac mukafira aan ahayn oo sunnada laga baxaayo iyo bidac markaa duuna daalika ah ayay u qaybsamaan marka waxa weeye ciddii markaa mukafir la timaado gaalnimo ku dhacdaa iyagu laysuu min almuslimiina aslan muslimiintii ba kama mid ahay islaamkii bay ka baxeen laakiin ciddan la markaa sunnaday ka baxday waxa weeye waa cid yani markaa asalkii islaamnimo ku sugan saasuu odhanaya oo fatuunaya waa arrin daahira oo dee waadixa wey shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waman qaala ina asintayni wa firqatan kula waaxidin minhum yakfuru kufran yanqulu can ilmillati faqad khaalafa alkitaaba wasunnata waijmaca asaxaaba ridwaan ullahi calayhim ajmaciin hadal waadixa waman qaala ina sintayni wasabciina firqatan kula waaxidin minhum yakfuru kufran yanqulu can ilmillati faqad khaalafa alkitaaba wasunnata waijmaca alsaxaabati ridwaan ullahi calayhim ajmaciin bal waijmaca ala'immati alarbacati wagayri alarbaca falaysa fiihim man kafara kula waaxidin min asintayni wasabciina firqa wuxuu odhanayaa cidda tidhaahdaa labiyo toddobaatanka firqo mid kastoo ka midii waa gaaloobay gaalnimo uu milladda kaga baxaaya bilkuliya kitaabka ilaahay buu khilaafay qur'aanka wuxuu khilaafay sunnada nebiga wuxuu khilaafay ijmaaci saxaabada bal wuxuu khilaafay ijmaaca ala'immati alarbaca wakayri hayri alarbaca afarta imaam ee a'immatu alarbaca iyo a'immadaan arbacada ahayne kale dhammaantood waa khilaafay falaysa fiihim intaasoo dhan kuma sugnayn hadday saxaabo tahay iyo hadday marka waxa weeye a'immatul arbaca tahay iyo haddii a'immadii kale aan arbacada ahayn ee a'immatul islaam ka mida ama a'immatu sunna ka mida hadday tahay falaysa fiihim man kafara kula waaxidin min asintayn wa firqa mid gaalaysiiyey labiyo toddobaatanka firqaba dhammaan wada gaalaysiiyey kuma jirin yacnii qowlka odhanaya waxa weeye labiyo toddobaatanka firqo dhammaan waa cid wada gaalowday odhanayaa wuxuu khilaafsan yahay ijmaacii ahlusunna waljamaca iyo kitaabkiiyo sunnadaba hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay majmuucu fataawaha mujaladka toddobaad laba boqol iyo siddeed iyo toban laba boqol toban iyo siddeed mujalladka toddobaad ee majmuc alfataawa calaa kulli xaal axaadiistan soo aroortay tacyiinka kuma sugna firaqa laakiin waxaa laynoo cayimay maxay cidda badbaadaysa nebigu ma tirinoo ma odhan cidda markaa halaagsamaysaa waa firqadan iyo tan iyo tan iyo tan iyo tan ma tixin laakiin wuxuu sheegay cidda badbaadaysa aljamaaca man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii si daabitkaa loogu eego oo loogu miisaamo oo ciddii miisaankaa laga waayo loo maleeyo inuu markaa xagga kale uu ku jiro ama halisu yahay daabitkii baa laynoo sheegay famima ijtamacat ala'immatu calayhi min umuuri addiyaanati wa min alsunani alatii khilaafuha bidcatun wa dalaala fa mima ijtamacat waxyaala ay ku kulantay waxaa ka mid ah ala'immatu ay imaamyaalku ku kulmeen calayhi korkiisa ay ku kulmeen oo min umuuri diyaana umuuraha markaa waxa weeye diinta ka mida iyo wa min asunani sunanka ka mida allatii taasoo khilaafuhaa khilaafka la khilaafaa bidcatun bidca tahay wa dalaalatun iyo baadi ay tahay ana allaha tabaaraka wa tacaala ana allaha inuu allaah tabaaraka isagaa barakadiisu iyo khayrkiisu farabatay wa tacaala isaguu koreeya ismuhu magiciisuye haa lahu alasmaa'u alxusnaa waxaa keligii u sugnaaday magacyada wanaagga badan ayaa keligii u sugnaaday wa sifaat alculaa iyo sifooyinka koraynta badan leh lam yazal bijamiici sifaatih lam yazal allah kama zuulinoo kama bixina waa ahaa bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood mid ku sugan buu ahaa wa huwa subxaanahu wa tacaala wa huwa allah subxaanahu isagaa xumaan ka nasahan wa tacaala ka korreeye mawsuufun mid lagu sifeeyey weeye bianna lahu cilman wa qudratan wa iraadatan wa mashii'a waxaa lagu sifeeyey bianna lahu inay u sugan tahay cilman cilmi u sugan yahay wa qudratan iyo awoodi u sugan tahay wa iraadatan iyo doonisi ay u sugan tahay wa mashii'atan iyo doonis lam yazal bijamiici sifaatihi wa asmaa'ihi lam yazal allah kama zuulino bimacnaa kama bixina waa ahaa nafyu nafyi isbaatun zaala yazaalu waxay leedahay macno nafyi lamna waa adaatu nafyin saas aawadeed lam yazal waxay la macno tahay yakuunu wuu ahaanayaa bijamiici sifaatihi sifaatkiisa dhammaantood mid ku sugan buu ahaanayaa aanu ka baxayn marnaba ka zuulayn wa asmaa'ihi iyo magacyadiisa dhammaantood mid ku sugan buu ilaahay ahaanayaa lahu alasmaa'u alxusnaa lahu allah waxaa u sugnaaday alasmaa'u magacyadii alxusnaa wanaagga badna waa ta'niisu axsan axsan oo ismu tafdiila ah ayaa la ta'niisiyey marka alxusnaa waxa weeye waa wanaagga badan iyo wa sifaatu sifooyinkii alculaa koraynta badna axaata cilman bijamiici maa bara'a qabla kownih axaata ilaahay waa koobay cilman xag cilmi ayuu ku koobay bijamiici maa kii dhammaantii bara'a uu ilaahay abuuray wuxuu cilmi ku koobay wuxuu abuuray oo dhan qabla kownihi ay qabla wujuudih ay qabla wujuudi almakhluuq yacnii kaa uu ilaahay abuuray intaanu jirin oo mid jira noqon yaa ka hor ayuu ilaahay cilmi ku koobay oo cilmiga ilaahay waa azali oo bilow ma leh weligii ilaahay waa ogaa weligiina waa ogaanayaa wa fatara alashyaaa ilaahay wuxuu abuuray ashyaada ayuu abuuray makhluuqaadka ah wuxuu ku abuuray biiraadatii doonistiisuu ku abuuray iyo wa qawlihii odhaahdiisa ayuu ilaahay ku abuuray wa qawlihi waxay ku cadfantahy iraadatihi doonistiisa iyo odhaahdiisa ayuu ilaahay ku abuuray odhaahdiisa uu kun odhanaayo innamaa amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuun innamaa amruhu ilaahay amarkiisu wuxuu ahaaday idaa araada shay-an goortuu shay doono an yaquula lahu inuu shaygaa ku yidhaahdo kun ahaw oo mid jira noqo fayakuunu ay fa huwa yakuunu shaygu waa jirayaa waa jirayaa sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah waxyaalaha a'immadii ahlu sunnuhu ay ku ijmaaceen ee umuurta ictiqaadka ka mida iyo sunanka ka mida caqiidada ahlu sunna waljamaaca ka mida taasoo khilaafkeeduna la khilaafaa ay bidca tahay iyo baadi waxaa ka mid a hadallada soo socda marka dhammaan halkan laga bilaabo ilaa aakhiri risaala waxay soo gudagelayaan mima ijtamacat ala'immatu calayhi min umuuri diyaanati wa min asunani alatii khilaafuha bidcatun wa dalaala halkan laga bilaabo ilaa risaalada aakhirkeeda wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa inay ahlu sunna waljamaca ku ijmaacsanaayeen in umuuraha caqiidada ka mid tahay iyo sunnada khilaafkeedu u bidca iyo baadi noqonaayo saas aawoodee wax ka mida waa inaan markaa la khilaafine ictiqaadkaas sidiisa loo wada aaminaa oo loo wada qaataa waayo a'immadii lagu kalsoonaa waa kuwa ijmaaca ku soo naqlinaya waxaana xadiiskii lagu soo wariyey laa tajtamicu ummatii calaa dalaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddaydu kuma kulmayso iskuma waafaqayso baadi xadiiskaasina isagoo marfuuca a'immada qaarkood baa taxsiiniyey oo quweeyey marka ijmaaca ahlusunna waljamaaca waa xuja sharciya xujo sharciya weeye marka khilaafka la khilaafaa waxay noqonaysaa dee baadi bay noqonaysaa in waxa ay ku ijmaaceen ahlusunna waljamaaca ay xaq tahayna waxaa laga qaadanaya adilo kaleba waa laga qaadanaya oo sixadeeda aan laysku khilaafsanayn sida aayadda qur'aanka ah waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira sida xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam mutawaatirka ah laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum ila aakhirih koox ummadda ka midii inaynay markaa ka zuulayn xaqa inay ku sugan yihiin baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee mar walba xaq ku sugnaanayaan dee haddii ay ijmaacaan oo isku waafaqaan daa'ifadii muxiqada ahayd meeday waa in sida lagu ijmaace laysku waafaqay ay ku jirtaa haddii kale waxaa ka dhacaya takhallufu wacdi rasuul sala allahu aleyh wasalam ballanqaadkii rasuulku inuu baaqdaa ka imanaysa mana dhici karto wuxuu nebigu ballan qaaday inay baaqataa ma dhici karto marka umuuraha ay a'immadu ku ijmaaceen waxaa ka mid a ah, ana allaha tabaaraka wa tacaala ismuh allah magaciisaa korreeye waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga badan iyo sifooyinka korraynta badan walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha allah waxaa u sugnaaday magacyada wanaagga badan binasi alqur'aan ayamaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa magacyada ilaahay dhammaan waa qaar wanaag badan weeye asmaada ilaahayna waa tawqiifiya nas magac lagu hayo oo waxa weeye qur'aanka ama xadiiska ku soo arooray unba allah lagu magacaabaya waayo asmaada u allah isku magacaabay baa lagu magacaabaya marka asmaada ilaahayna dhammaan waa wanaag badan yihiin xagga lafdi ahaan iyo xagga macno ahaan mid walba macno wanaag badanna waa koobsanayaan oo kamaal ah waa koobsanayaan asmaada wanaagga badanna allah bay u sugnaadeen ilaahayna asmaadiisa uu la gaarka yahay ama sida uu la gaarka yahay cid la wadaagtaa ma jirto sifaadka korraynta badan baa allah u sugnaaday ilaahay sifaadkiisoo dhan waa ku sifaysnaa sifaad ilaahay uma kordhaan lam yazal bijamiici sifaati ilaahay kama bixinoo kama zuulin sifaatkiisa dhammaantood inuu ku sifaysan yahay ee waa ku sugnaa waxaa allah ku sifaysan yahay in cilmi u sugnaaday oo ilaahay cilmi u sugnaaday oo uu yahay caliim mid cilmi badan cilmiga ilaahayna waa waasico wax walba ilaahay waa og yahay waa azali waa abadi weligii ilaahay wuxuu ahaa caliim weligiina ilaahay wuxuu ahaanayaa caliim cilmigiisu ma nuqsaamayo cilmi uma kordhaayo waxaanu ogayni ma jiro yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun waxaa allah ogyahay wixii hore u jiray iyo waxa jiri doona iyo waxaan jirayni hadday jiri lahaayeen siday noqon lahaayeen buu allah ogyahay wax walba ilaahay waa awoodaa shay kasta oo suuragal ah oo daatadiisa mumkin u ah ilaahay qadiir buu ku yahay wallaahu calaa kulli shayin qadiir wa huwa calaa kulli shayin qadiir qudro ballaadhan baa ilaahay u sugnaatay wax kastoo suuragal ah allah waa awoodaa ama ha doono inuu jirsiiyo waxaa ama yaanu doonin qadiir buu ilaahay ku yahay wax kastoo suuragala ah waxaynu leenahay qudrada kuma tacalluqdo waxyaalaha mustaxiilaadkaan dhici karin qudrada ilaahay waxay ku tacalluqdaa ashyaada mumkinaadka almumkinaatu bidaatiha daat ahaanteeda shayga u suuragalka ah baa qudrada ilaahay ku tacalluqda ilaahay waxaa u sugnaaday iraado iyo mashii'a u sugnaatay iraadada ilaahay waa la qaybiyaa iraada qadariya iraada sharciya ama mashii'ada ilahay waa mashii'a qadariya wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah waa facaalu lima yuriid ina allaha yaxkumu maa yuriid wuxuu doonu ilaahay xukuma ya wamaa tashaa'uuna ila an yashaaa allah ma doonaysaan iyadoo ilaahay doona mooyaane mashii'ada taqsiimku uma soo aroorin nusuusta marka la eego waxay u soo aroortun mashii'a qadariya ama iraadadu labada nooc baa u soo aroortay iraada sharciya yuriidu allahu an yukhafifa cankum yuriidu allahu an yatuuba calaykum yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra waa iraada sharciya inama amruhu ida araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuun araada waa iraada qadariya facaalu lima yuriid waa iraada qadariya iraada taqsiimka u soo aroortay ama mashiiadu waxay u soo aroortay mashiia qadariya bas xasaba nusuus marka la eego mashiia qadariya u soo aroortay lam yazal bijamiici sifaatihi wa asmaa'ih ilaahay marnaba kama zuulin ee waa ku sugnaayoo waa ahaa sifaatkiisa dhammaantood iyo magacyadiisa dhammaantii mid ku sifaysan kuna magacaaban asmaadiisana ku magacaaban sifaatkiisana ku sifaysnaa sifo ilaahay u kordhaysaa ma jirto sifo ka nuqsaamaysaa ma jirto lahu alasmaa'u alxusnaa wasifaat alculaa waxaa allah u sugnaaday magacyada wanaagga badan iyo sifooyinka korraynta badan waxaa jira marka asmaada ilaahay la fasiraayo wax la macno a ah baa lagu caddaynaya oo lagu fasiraya ama luqaadka kale haddii loo tarjamaayo wax la macno a ah baa lagu tarjamaya marka waxa weeye yacni tarjamada ama tafsiirka iyo tawdiixa iyo caddayntaasi waa min baabi alikhbaar wa baabu alikhbaari awsac min baabi alasmaa baabka ka warranka allah laga warramayo waa ka waasacsan tahay baabka magacyada oo marka la yidhahdo allah waa yacni xoog badan yahay alqawiy waa xoog badan yahay yacni isimka allah marka muxuu yahay isimka allah waa xoog badan yahay ma waa lafdiga markaysa marka kani waxa weye waa mid lagu macnayn lagu fasiraa asmaada qaarkood marka la sheegaayo dee wax la macnaa baa laga yaabaa markaysa markaa in lagu tawdiixiyo lagu caddeeyo lagu fasiro baabulihbaar weeye baabulikhbaar weeyaan saxaabadina dee waa isticmaali jireen markay leeyihiin allah waa kaamil kamaalkiisu dhammaystirmay yacni waxaweye ay leeyihiin waxay uga jeedeen baabu tawdiix iyo tafsiir iyo caddayn bay uga jeedeen qadiimun bilabtida markay culammadu odhanayaan alwal baa isimka ilaahaya huwa alwal walaaakhir walaahir walbain laakiin alqadiim isim ilaahay inuu yahay yani markaa daliil saxiixa kuma soo aroorin ama xadiiska tirmidi ee asmaada sardinaaya ee alqadiim iyo albaaqi iyo alwaajid iyo almaajid iyo alsabuur iyo almuntaqim iyo ku daraaya yani xadiiska sardiga asmaadu ma asixin lam yasix can inabiy sala allahu aleyh wasalam asalka xadiiska bukhaariiyo muslim buu ku yimi ina lilaahi tiscatan wa tisciina asman mi'atan ila waaxidan man axsaaha dakhala aljanna laa yaxfaduha axadun ila dakhala aljanna riwaayada kale asalka xadiiska oo sidaasa ayaa ku yimi bukhaariiyo muslim allah waxaa u sugnaaday sagaal iyo sagaashan magac boqol magac oo midhla midh laga dhimo ayaa allah u sugnaaday oo magacyo ah ruuxii koobaa jannadu gelayaa man axsaaha dakhala aljanna laa yaxfaduha axadun ilaa dakhala aljanna ruux ma xafidaayo asmaadaas sagaal iyo sagaashanka inuu janno gala mooyaane laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska kuma sardin sagaal iyo sagaashanka magac ma sardinoo ma tixin saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhaahdeen sardiga asmaada yacni markaa sagaal iyo sagaashanka la taxaayo yacni nebiga kama sugna yacni nebiga kama sugnee waa daciifun biitifaaqi ahli alxadiis culammada xadiiska taqaana nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska nebiga taqaanee muxadisiinta dhammaantood agtooda wuxuu ka yahay daciif aan nebiga ka sugnayn saas aaweed baa ruwaadda qaarkood ay yidhaahdeen yacni markaa iyaga ayaa markaa doonay inay marka waxaweye asmaadii intay baadhbaadhaan dabeedna marka qur'aanka iyo xadiiska kala soo baxaan badankii way asiibeen laakiin bacdu lasmaa bay ku khata kaga dhacay asmaada qaarkood aan xadiis saxiixa loo hayn bay allah ku magacaabeen oo ka mid yahay asmaadaynu sheegnay yacni marka uu ka mid yahay qaarkood waxay u yimaadeen cala sabiili sifa wa yabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam albaqaa sifanimay u timi allah loogu sifaynaayo laakiin albaaqi oo isima ma sugna alqadiim iyadoo suldaanka ilaahay lagu sifaynayo waa soo aroortay laakiin markaa ism ilaahay uma sugna yani markaa uma sugna calaa kulli xaal asmaada ilaahay waa badan yihiin sagaaliyo sagaashanna kuma koobna laakiin sagaaliyo sagaashanku fadiilo khaasay leeyihiin oo ah man axsaaha dakhala aljanna laakiin magacyada ilaahay kuma koobna sagaaliyo sagaashan magac qowlka saxiixi waa sidaas waxaana u daliila xadiiskii nabigu calayhi salaatu wasalaam ducada hamiga iyo hammiga uu sheegaayey allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuka cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka wa anzaltahu fii kitaabika wa callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbii wa nuura sadrii wa jalaa'a xusnii wa dahaaba hammii yacni xadiiskii marka waxa ducadaa sheegaayey wuxuu tilmaamayaa asmaada qaarkood oo ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday inay jiraan oo aanu cid khalqiga ka midaba ogaysiin aw ista'sarta bihi fii cilmi alghaybi cindak waxaana culammada ahlusunna waljamaca isla ogol yihiin isim kastoo asmaada ilaahay ka midii inuu sifana koobsanayo qaacidadu waxay tahay kullu ismin min asmaa'i illaahi yatadammanu sifa walaysat kullu sifatin min sifaati illahi tatadammanu ismaa magac kastoo magacyada ilaahay ka midii wuxuu koobsanayaa sifo laakiin sifo kastoo sifaatka ilaahay ka midii magac ma koobsanayso yacni kama laazimayso sifo kasta ilaaba ilaa in magac laga ishtiqaaqo kama dhalanayso marka haddii asmaada ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday waxay caddaynaysaa inaynay asmaadii ku koobnayn sagaal iyo sagaashanka wakada waxay caddaynaysaa sifaatka ilaahay inaynay ku koobnayn inta qur'aanka laynoogu sheegay iyo sunnada ee ay jiraan sifaat ghaybiya oo ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday miyaan la odhan karin sagaal iyo sagaashanka magac yacni ayay asmaada ilaahay ku kooban yihiin laakiin bacdi ka mida ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday jawaabtu waxay tahay maya lama odhan karo oo maxaan loo odhan karin waxaan loo odhan karin sagaal iyo sagaashanka nebigu calayhi salaatu wasalaam fadiilu u sheegay waxaanuu sheegay ciddii koobtaa oo xafidaa inay janno ku geliso taana macnaheedu wuxuu noqonayaa boorin dadka lagu boorrinayo inay asmaada ilaahay bartaan oo aqoonsadaan oo ay koobaan si ay janno ugu galaan boorin baa ku jirta taxdiid dee sagaal iyo sagaashan magac haddii la yidhaahdo qayb ka mida ah ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqdo khalqigu maba koobi karaanba waxay noqonaysaa faa'iida kuma jirto dadka in lagu boorrinaayo sagaal iyo sagaashanka kooba hadal macnihiisu u dhacaayo aad janno ku gasheene maadaama aynay heli karinba qayb ka mida marka idan sagaal sagaaliyo sagaashanku waa mutayasar oo waa sahlan tahay in la koobaa qur'aanka iyo xadiiska markii la tatabucayna sagaaliyo sagaashan magac in ka badan baa laga helay culamada qaarkooda ay kala soo baxeen markaa saas aawadee asmaada ilaahay saas yadaa bay u badan yihiin asmaada allah lagu magacaabayana waa tawqiifiya yacni markaa weeye waa mid nusuusta lagala kulmaayo weeyaan sifaadka ilaahayna waa sifaad ilaahay la gaar yahay oo aan markaa sifaadka khalqiga shabbahayn oo la mid ahayn sida laynoogu sheegayna loo rumaynaayo ilaahay cilmi buu ku koobay wax kastuu abuuray intaanu waxa uu ilaahay abuuray aanu mid jira noqon ka hor kownka waxaa loo jeedaa wujuudkii qabla kownihi waxaa loo jeedaa ay qabla wujuudi maa bara wuxuu ilaahay abuuray intaynay jirin ka hor ayuu ilaahay cilmi ku koobay wax allo wuxuu abuuraayo makhluuqaadka dhammaantood cilmiga ilaahayna kuma koobna dee makhluuqaadkoo qura kuma koobnee ilaahay wax walba waa u cilmi badan yahay daatadiisu u cilmi badan yahay sifaadkiisu u cilmi badan yahay afcaashiisu u cilmi badan yahay makhluuqaadka uu abuuray ama uu abuuri doono ayuu u cilmi badan yahay waxyaalaha mustaxiilaadkaan jiraynin ayuu u cilmi badan yahay waxaan dhici karin hadday dhici lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ilaahay u cilmi badan yahay cilmiga ilaahay waxa weeye wa acamu sifaati tacalluqan waa sifada ugu tacalluqa ballaadhan sifaatka ilaahay waayo wax walba cilmiga ilaahay waa ku tacalluqa ashyaada makhluuqaadka ilaahay wuxuu ku abuuray iraadadiisa iyo doonistiisa iyo odhaahdiisa odhaahdiisa waxaa loo jeedaa kun inuu yidhi ayuu ku abuuray innamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun kun ilaahay markuu yidhaahdo wuxuu doonaayay inay jiraan waxay noqonayaan qaar jirayay noqonayaan ya shay walba ilaahay wuxuu ku abuurayaa kun qaar baa waxay yidhaahdaan yaa man amruhu bayna alkaafi waannuuni kii amarkiisu uu ahaaday kaaf iyo nuun dhexdoodow allah bay u jeedaan laakiin daliil ma leh bayna alkaafi waannuuni ya yaa man amruhu bayna alkaafi wanuuni ma kaafkiiyo nuunka dhexdooda markuu kaaf yidhaahdo intaanu nuun odhan baa amarku u dhexeeyaa miya hada khala ma saxna yacni wax kastoo amarkiisa wax kastuu ilaahay abuurayaa bikun ayuu ilaahay ku abuuraya waa kun oo wada socotee bayna alkaafi wannuuni maaha bayna alkaafi wannuuni ma ah qaar baa waxay yidhahaan ilaahay kunba ma yidhaahdee waa doonaa waxay ku dhisan tahay ictiqaadkii qaldanaa oo odhanaayey ilaahay xuruuf kuma hadlo codna kuma hadlo ee kalaamka ilaahay waa nafsi madhabkii baatilkaa bay ku dhisan tahay ahlusunna waljamaca waxay qabaan ilaahay waa hadlaa yatakallamu bixarfin wa sawt yatakallamu idaa shaaa wa mataa shaaa wa kayfa shaaa wa bima shaaa ilaahay markuu doonuu hadlaa wuxuu doono ayuu ku hadlaa hadalkuu doonu ku hadlaa yacni mawduucu doonuu ilaahay ka hadlaa marka hadlista waa la hadlayaa mashiicadiisay ku xidhan tahay inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun marka kun baa allah odhanaya maha kun buu doonaya an yaquula lahu kun muxuu odhanayaa kun buu odhanaya kun waxay ka kooban tahay xuruuf kaafiya nun bay ka kooban tahay waa maquulu qawlkii weeyi ta kale qur'aanku waa kalaamullaahi xaqiiqatan buu kalaamullaahi u yahay waynu ka hadli doonnaaye dee xuruuf baanu ka koobay xuruufta allah baa ku hadlay ya yatakallamu bixuruufin wa sawt xuruuf iyo cod buu ilaahay ku hadlaa yacni marka waxa weeye wuu doonaa keliya maaha waa yidhaahdaa sida allahba uu yidhi inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun wa anna kalaamahu sifatun min sifaatih waxaa kaloo ka mida waxyaalahay ku kulmeen a'immadu way isku waafaqeen anna kalaamahu in hadalka ilaahay sifatun min sifaatihi sifo sifaatkiisa ka mida inuu yahay oo kalaamka ilaahay waa sifo ilaahay laysa bimakhluuqin fayabiid laysa bimakhluuqin makhluuq ma aha kalaamka ilaahay mid la abuuray ma aha oo fayabiida dabeedna markaa uu baaba'o walaa sifatin limakhluuqin sifo makhluuq u sugnaatayna ma aha oo fayanfada fayanfada u dhammaado wa anna allaha caza wajalla waxaa kaloo ka mida ah waxyaalahay ahlusunna waljamaaca ay ku ijmaaceen ana allaha inuu allah caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne kallama muusa muuse inuu la hadlay bidaatihi daat ahaantiisii inuu ilaahay kula hadlay daatadiisa ayaa isagaa la hadlay yacnii farriin uma soo dirin cid hadal uma soo farin uguma soo dhiibin ee binafsihi buu ilaahay eh, kula hadlay wa asmacahu allah waa maqashiyey muuse damiirka haadu muuse u noqonaya wa asmacahu ay wa asmaca muusa muusena wuxuu maqashiyey kalaamahu hadalkiisii buu ilaahay maqashiyey ay kalaam allah kalaamahu damiirka haadu wuxuu noqonaya allah laa kalaaman qaama fii hayri muu maqashiin hadal cid kale ku qumay oo cid kale ku sugan ee hadalku allah maqashiyey nebi muuse calayhi salaam wuxuu ahaa hadalkiisii allah ku hadlay hadalkiisaasuu allah maqashiyey marka nebi muuse calayhi salaam hadalkii ilaahay waa maqlay hadalkii allah waa maqlay marka kalaamka ilaahay waa sifo sifaadkiisa ka mida allahna waa inoo sheegay inuu allah markaa waxbay hadlo wa kallama allaahu muusa takliima ilaahay waa la hadlay muusa takliiman la hadal buu la hadlay kalaamkana ilaahay isaga isu tiiriyey yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay doonayaan inay beddelaan hadalka ilaahay marka kalaamka ilaahay loo idaafaynaya waa sifo sifaatkiisa ka mida sifo sifaatkiisa ka mida wey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii cid mushrikiinta ka mida ama gaalada ka midii ay ku magangelyo weydiisato faajirhu magangeli xataa yasmaca kalaam allah si uu hadalka ilaahay u maqlo ama ilaa uu ka maqlaayo hadalka ilaahay magangeli kalaam allah marka kala maqlaya inuu kalaamullaahi yahay baa laga qaadanaya bacdibaa waxay yidhahdeen majaaz baa loogu magacaabay kalaamullaahi iyo xaqiiqatan ma aha laakiin sax maaha taas alaslu fi lkalaami alxaqiiqa asal waxa u hadalka xaqiiqa u asala walaa yusaaru ila almajaazi ila lidaruura majaas xaggiina loo kici maayo daruura inay keensato mooyaane oo xaqiiqadu suurogeli weeye xaqiiqadiina waa suuragal kalaamkina waa macno ilaahay loo idaafeeyey sife ilaahay loo idaafeeyey marka waxay noqonaysaa sifa min sifaati ayay noqonaysaa waynu sii caddayn doonnaa insha allahu tacaala halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk